bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin الصlaaة والسlاam عlى أشرف الأنbiyaءi والmurslيin nabiyina mxamadi وعlى آlih وصaxbih وslm تsliima kaثيirا allahuma climna ma ynfacuna وانfacna bma clamtna allahuma ina nasأlka الفqه fi الdin rbi اشhrx lii صdrي وysr lii أmrي wxlul cqdة min lisani yfqh qwlي wuxuu uhi muأlifku raximah اllah tacaalى bab waxadduhu istidcaau ficli waajibi bilqowli miman kana duna aalibi bsiiqati fcal faalwujuubu xuqiqa xayثu اlqariinatu intafad wa uطliqa la mac daliilin dallana sharcan calى ibaaxati fi اlficli aw nadbin fala bal sarfuhu can lwujuubi xutima bxamlihi cala almuraadi minhuma walam yufid fawran wala takraara in lam yarid ma yaqtadi takraara wاlamru bficli اlmuhimi اlmunxatim amru bihi wbihi yatim kاlأmr bالصلاة أmr bاlwضوء وkul شhayءi lلصلاة yfrd وxayثuma in jiئa bاlmaطلوb يkhrج bه can cهdaة الوuجوب bab النhي تacriifhu اstidcاء tarkin qad wajab bاlqwl miman kana duna man طلب وأmrna bشhayء نhي maanicuun min ضidh واlcaakس أyضا waaqicu وصيغة الأmr اltي madت تrid والqصd minha أn يubaaxa ma wujid كma أtت والqصd minha التswiya kda لتhdiidin وتkwيinin hiya wاlmuؤminuuna fi khiطaab اllahi qad dakhluu ila aلصabi wالsaahi wda ljunuuni kulhm lam ydkluu wاlkafiruuna fi اlkhiطaabi dakhluu fi saa'ir اlfuruuci lلshariica wfi اladi bidunihi mamnuuca وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع la socodka waayahay wuxuu yihi mualifku raximah اllahu tacaala baab اlamr amarku wuxuu ka mid yahay mabaaxifta cilmi usuulka ee muhiimka ah almr wاlnahy maxaa yeele khidaabaadka sharciga ah ee laga qaadanayo waxa weeye waajibkii iyo manduubkii waa amarka nahyigana waxa laga qaadanaya taxriimkii iyo karaahadii marka aad iyo aad bay muhiim yihiin in mabaaxiftan si fiican loo dabdiyo iyo qawaacidda ku jirta wuxuu idhi isagoo tacriifinaya amarkii wa xadduhu ay xaddul amri amarka tacriifkiisu waxaa weeye istidcaau ficlin ficil dalabkii weeye ficilkaasoo waajibin waajib ah bilqowli odhaahna lagu dalbo minman cidna laga dalbo kaana ah duuna aalibi qofkaa wax dalbaya ama ciddaa wax dalbaysa qof ka hooseeya wuxuu yidhi Ehm, tacriifka amarku waxaa weeye istidcaau ficlin ficil dalabki istidcaa bimacnaa alab weeyaan ficil in la dalbo weeye ficil marka lagu leeyahay qowlkii iyo ficilkii labada way soo gelayaan oo yani ficilku waa camal aljawaarix qowlkuna waxa weyaan camal lisaan carabka camalkiisi weeye marka ehm, haddii maalan ilahi subxana wa tacala uu nafaro xuskiisa wadkuru llaha kaiira waa ficil dikrigaasi waa ficil waa qowl marka labada way soo hosgelayaan khaasku maaha ficilkii wixii adimaha laga samaynayay markuu leeyahy mualifku ficlin waajibin waxaa laga fahmayaa in uu ku gaar yeelay mualifku amarkii uu ku gaar yeelay waajibka macnaha sunihii buu ka saaray nadbigii buu ka saaray manduubkii buu ka saaray kaadama inuu mualifku leeyahay amarku ma noqdo nadbi ama nadbigu ma aha ma'muur bihi taana usuuliyiinta qaar baa qaba laakiin sida raajixa ee muxaqiqiinta usuuliyiintu ay ku tageen waxaa weeye in amarku uu noqdo waajib iyo manduub labadaba yacni manduubku waa mamuurun bihi manduubku waa ma'muurun bihi sidaas ayaa muxaqiqiintu usuuliyiintu ay ku tageen waaya markan uu leeyahay istidcaabu ficlin waajibin bilqowlina wuxuu oga jeedaa yani waxaa lagu dalbayo amarka amarka lagu bixinayo waxa wey qawl weyaan qawl weyaan ee ma aha ishaarana ma aha kitaabana ma aha labadaasaa kaa baxay haddaba ishaaradii tilmaantii iyo waxa weye qoraalkii miman kaana duuna aalibi markuu leeyahayna waa qayb muhiim ah oo waxa weeye maamuurku amar ku dhacayo waa inuu yahay duuna alaamir kan amarka bixinaya mid ka hooseeya maalan adoomaha ilaahay subxaana wa taala ilaahay way ka hooseeyaan oo waxa weeye waa cabiidun lilah ilaahay subxaana wa tacaala ya abuuray ayaa ka sareeyo amarkii siinaya marka amarku ilahay addoomihiis siinaya waa amar maxaa kaa baxay waxaa kaa baxay haddii qofkanuu amarka siinayo ay siman yihiin iltimaas baa la yidhahdaa maalan saaxiibka haddaad dhahdo war qalinka isiin waa iltimaas waa codsi ee ma aha amar ma aha sidoo kale haddii uu kaa sarreeyo ma'muurku marka waxay noqonaysaa duco rabbana rabbana اغfir lana wliikhwanina aladiina sabaquuna biاliiman اغfir lana amar ilahay ma siinayno ee waxa weeyaan waan waa duco ilahay baan gacmaha u horsanaynaa oo oo waxa weeye aan baryaynaa waayahay haddaba quyuuddaas haddii la helo ayaa markaa amarkii uu xaqiiqoobaya waayahay wuxuu i waxaduhu xadiisu ay xad lmri amarka xadiisu ama tacriifkiisu waxaa weeye istidcaau ficlin ficil dalabkii ficilkaasoo waajibin waajib ah waxaan idhi qaydkaas inuu mualif iska daayo ayaa ficnaan lahayd oo uu dhaho alab اlficli cala wajhi اlisticlaa inaan isaa ayaa ficnaan lahayd bilqowli qowlna lagu dalbo minman qofna laga dalbo kaana ah duuna aalibi kan wax dalbaya mid ka hooseeya ah waaya bisiiqa ifcal siiqada ifcalna lagu dalbo ifcal samee falwujuubu waajibnimadii haddaba xuqiqa waa la xaqiijiye xayu meel macnaa waajibnimadii way hirgashay oo waxa weye way dhacaysaa oo waxa amarkii wuxuu tusinaya wujuub xayu halkii alqariinatu calaamadii ka sarfinaysa wujuubka intafad meesha ay ka baxday wautliqa lana ilaaqo waaya wuxuu ku yidhi halkan wuxuu ku tilmaamayaa laba arrimood ayuu halka ku tilmaamaya arrin koowaad waxaa weeyaan in amarku uu siiqada yahay siiqat alamr arrinka labaadna waxa weyaan wuxuu tusinayo amarku madluul lamr amarku muxuu tusinaya iiada wuxuu idhi siiqada amarku waxawey ifcal ifcal waa samee macnaha ficil amar ficil amar ama ha ahaado lilmufrad aw lilmuana aw liljamc ifcal ifcala ifcalu ifcalna ila akhiri haddaba siiqat ficl اlamr ayaa loo adeegsanaya amarkii waaya saasa asal ah waxaa laga yaabaa in siiqo kale uu ku soo arooro siiqadan keliya khaaskama waa iyada asala u badan ifcal laakiin siiqooyinka lama yeelan kara wuu yeelan karaa maxaa ka mida ah siiqooyinka kale uu yeelan karo waxaa ka ah ficil mudaaric oo la xidhiirsantay laamu اlamr liyunfiq duu sacati min sacati liyunfiq duu sacatin min sacati liyunfiq hadda waa ficil mudaaric yunfiq waa ficil mudaaric lakin waxaa la xidhiirsantay laamu اlamr liyunfiq marka wuxuu faa'idaynaya amar laftiisu liyunfiq ha bixiyo duu sacatin qofkii hodantinimo saxiba min sacati xoolihii maalka ilaahay uu siiyey u waasiciyey waxaa ka bixiyo nafaqadaa ka bixiyo waaya sidoo kale maar qaarkood ficilka amarka waxaa laga faa'idaystaa jumla khabariya lafdan inshaa'iyatun macnan jumle lafdi ahaanna khabar ah laakiin macnaheedu amar u yahay sida qowlka ilah yuhi walmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihina alaa quru dumarkii la furay waxay cido tirsanayaan saddex qur'i yatarabasna u firso waa ficil mudaaric laakiin oo jumladiisu khabariya tahy jumla khabari ah amar kuma jiro laakiin macnaheeda amar ay liyatarabasna ha sugaan weeyaan oo ha cido tirsadaan alaaatu quru yatarabasna bianfusihinna alaaatu quru waaya taasi hadda waa falwujuubu xuqiqa markuu ku leeyahayna xayu alqariinatu intafat wautliqa wuxuu ujeedaa qaacidadii usuuliga ahayd ee ahayd almru اlmuطlaq yufiidu alwujuub ama almru اlmuطlaq yaqtadi اlwujuub qaacidada usuuligu tilmaamaya almru اlmuطlaq yaqtadii alwujuub waaya macnaa amarka muطlaqa ah ee wax qayd ah ama qariino ah oo ka sarfinaysa wujuubkii oo u sarfinaysa ibaaxo ama nadbi si noo doonta ayna la soconin wuxuu tusinayaa wujuub waajibnimuu tusinaya haddaba amarku wuxuu u faa'iideeyaa wujuub almru lilwujuub waa kan leeyahay alamru lilwujuub alamru yaqtadi lwujuub waaya waa haddaysan jirin qariino ka sarfinaysa ee waxa weeye wujuubkii ka sarfinaysa oo macno kale oo aan wujub ahayn sida ibaaxada iyo nadbigii u sarfinaysa aysan jirin sidaasayna abaan usuuliyiinta badankood waxaan usoo deliishadeen qowlka ilahi u yihi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim ilahi wuxuu hi iska ilaaliyaan kuwa khilaafaya amarka rabbi subxaanahu wa tacaala ama amarka nabiga calayhi salaatu wasalaam khilaafaya in ay fidno ku dhacdo aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab kullu maaragta haleelo haddaba amarka halkan waxaa ayadda laga qaadanaya qofkii amarka ilahay khilaafa ama amarka nabiga sal la slam khilaafa inuu ciqaab mutaysanayo halka waxaa laga fahmaya amarku inuu faidaynayo wujuub wa ilaa haddii uu sunna uu faa'idaynayo ama nadbi de qofkii laba ciqaabeen hadduu khilaafo waayahay iyo xadiidka nebigu yuri sal allah alay wasalam lowlaa an ashuqa la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa ummaddayda haddii aanan dhib uga cabsanayn waxaan fali lahaa cadaygii ayaan fari lahaa cinda kulli sala salaad kasta ay tukanayaan yani waxaa looga jeeda amar wujuub wailaa cadaygu waxa weyaan waxaan faran lahay amar istixbaab soo maha hadda yani waa lana faray inaan cadayano mar kasta oon salaad tukanayn laakiin nabig wuxuu sheegay alayh slat slam laamartuhum bisiwaaki markuu leeyahay ay laamartuhum bisiwaaki amra iijaab amar waajibnimo ayaan fari lahaa waayaha marka wuxuu oga jeeda xayu qarinatu intafat haddii qarina ka sarfinaysa la helo haddii qarina ka sarfinaysa meesha yani ka baxdo oo wujuub ka sarfinaysa marka wuxuu tusinaya wujuub lakiin qarina hadday jirto ku xambaaraysa macno kale sida nadbigii ama ibaaxadii dee markaa nadbiga ama ibaaxadaas ayaa lagu xambaaraya si malifku dib ka sheegi doono beytkan ka dambeeya wuxuu ihi bisiiqati facal yani amarkii wuxuu ku ahaanaya ama uu ku dhacaya siiqada ifcal ficil amar ah falwujuuba haddaba waajibnimadii xuqiqa waa la xaqiijiyey xayu halkii alqariinatu calaamadii ama astaantii ka sarfinaysa wujuubka intafat ay meesha ka baxday wa uliqa lana sii daayey oo amarkii uu noqday amar mulaq ah oo wax qayd ah oo eh, ka sarfinaya wujuubkii uusan jirin laa mac daliilin daliil macii maya daliilkaasoo dallanaa na tusiya sharcan xagga sharciga calaa ibaaxatin ibaaxo bannayn tusiyey fi lficli ficilkii dhexdiisii aw mase nadbin sunno tusiyey falaa markaa eh, ma faa'iidaynayo amarkii wujuub beydkan wuxuu daba socdaa kii hore oo kii hore ayuu qayd u yahay macnaha wuxuu ku leeyahay oo sii caddaynaya amarka waa soo tilmaamay inuu wujuub faa'iideynayo haddii qariinadii meesha ka baxdo halkan wuxuu ku sheegaya haddii qariinadii ay jirto in amarkii markaa uu faa'ideynaya maxay uu faa'ideynaya wixii markaa kolba qariinadaasi ay tusiso hadduu ibaaxo iyo hadduu nadbi yahay hadduu wax kale yahay marka wuxuu yidhi haddii uu jiro daliil daliilkaasoo macnaha qariino u jeedaa ay la socoto amarkii qariinadaasoo markaa tusinaysa in amarkan looga jeedo macno aan wujuub ahayn oo ahaa ibaaxadii mubaax in looga jeedo ama nadbi sunna looga jeedo falaa markaas amarkani ma tusinayo wujuub haddaba amarka haddii ay qariino la socoto ka sarfinaysa wujuubkii oo nadbi u sarfinaysa wuxuu noqonaya alamru linadbi haddii ay qariino la socoto ka sarfinaysa wujuubkii oo u sarfinaysa ibaaxo almru lilibaaxa amarkaas amar wuxuu ahaanaya tusinaya ibaaxo bal aan tusaale u soo qaadano markii amarku uu faa'iidaynayo ibaaxo mitaalkiisa waxaa weeye waidaa xalaltum faslaaduu ilaahay wuxuu la khitaabayaa dadkii muxrimiinta ahaa ee xaj ama cumro xidhnaa aayadihii ka horreeyey wuxuu ku tilmaamay in ay xaaraan ka tahay inay ugaarsadaan ayagoo muxrimiin ah yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum dabeetana ilahi wuxuu uhi waidaa xalaltum haddii aad ka xalaalowdaan ixraamkaas oad ka dhammaataan xajkii ama cumradii faslaaduu markaa ugaarsada amarkan islaadu ma faa'iidaynaya wujuub wuxuu faa'idaynaya ibaaxo yacnii ugaarsigii waa ladiin banneeyey weeye maxaa yeelay qaacida waxay tahay almru bacda الnahyi yacuudu ila ma kana calayhi qabla الnahyi alamru bacda الnahyi yacuudu ila ma kana calayhi qabla الnahyi amarka imanaya nahyi kadib wuxuu u noqonaya wuxuu arrinkani ahaa nahyiga ka hor oo ugaarsigu qabla الnahyi intaan la nahyin ee qofkani xajkii uuna xidhanna ama cumradii muxuu ahaa ugaarsigu mubaax buu ahaa kadibna qofkii waxaa laga reebay inuu ugaarsado ama waadhi uu dilo intaa uu ixraam ku jiro dabeetana amar baa la siiye haddana markii ixraamkii uu dhameeye waxaa la yidhi faslaadu ugaarsada marka maxaa laga faidaysanay halkaas in istiyaadkani uu yahay lilibaaxa maxaa yeelay sidaasuu ahaa qabla anahyi canhu intaan laga nahyin mubaax buu ahaa haddaba amarkani waxay tusinaysaa in loo fasaxay macnaha mar haddii aad ka dhammaateen ixraamkii waa lidin fasaxay ugaarsigii oo taxriimkii waa kor qaaday wey amarka tusinaya nadbiga ee qariino ay la socoto isna waxaa weeye miaalkiisu kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha buu nebigu yhi sala اllah alيه wasalam waxaa idinka reebay booqashada xabaalaha ama qubuurta ee waxaa weeye booqdu nebigu yhi sala اllah alay wasalam eeg yani qaacidadii ma ku dabaqanaysa isna yani qubuuruhu intaan la nahyin ka hor booqashadooda waxay ahayd mustaxab mustaxab bay ahayd dabeetana nebig alayh slat salaam ayaa asxaabtiis ka reebay isagoo uga cabsanaya maadaama islaamnimada ku dhowaayeen in shirki ama tacaluq bilqubuur wax noocaas u dhawaa dabeetana nabig calayhi salaatu wasalaam mar dambe ayuu u fasaxay asxaabtii inay qubuurta booqdaan haddaba almru bacda annahyi yacuudu ilaa maa kaana calayhi qabla annahyi qaacidaas waxaan ka qaadanaynaa in amarkii uu u noqonayo nahyiga ka hor suu ahaa oo ahaa istixbaab marka hore mustaxab u ahaa kadibba istixbaabkii ayuu u noqonaya haddaba booqashada qubuurta waxay noqonaysaa mustaxab waayahay wuxuu idhi ma maca daliilin yani ay laa yufiidu almru alwujuub amarkii wujuub ma faa'iideynaya maca daliilin daliil maci daliilkaasoo dallanana tusiyey sharcan xagga sharciga calaa ibaaxatin bannayn yani inuu amarkani ibaaxo uu faa'iideynayo fi lficli ficilka dhexdiisii in la banneeyey aw amase nadbin nadbi uu tusinayo alaadan waxay sii takiidinaysa laadaa hore ay falaa yufiidu اlamru اlwujuub amarkii markaa wujuub ma faa'iidaynaya hadday qariinada ay jirto ee markaa tusinaysa in amarkan looga jeedo ibaaxo ama nadbi walam yufid ma faa'iidaynin amarkii fawran degdeg ma faa'iidaynin walaa takraaran celcelinna ma faa'iidaynin in lam yarid hadduusan soo aroorin maa shay yakhtadii keenaya atakraara celcelintii wuxuu ku leeyahay amarkii fawr ma faa'idaynayo takraara ma faa'idaynayo waa laba qaacido halku sheegay mualifku qaacidada koobaad waxaa weeye alamru laa yaqtadi alfawr amarku fawr deg ma keeno qaacidada labaadna waxaa weye alamru laa yaqtadi atakraar amarkii takraar ma keeno ila bidaliil alamru laa yaqtadi alfawr ila bidaliil wاlmru laa yaqtadi altikraar ila bidaliil labadaa qaacida ayuu halku sheegaya amarku degdeg ma keeno macnaha haddii addoonkii amar la siiyo amarkaasi ma keenayo inuu degdeg wixii u sameeyo yani haddaan si kale u dhigno amarku ma faa'iidaynayo fawr iyo taraakhi toona laa yaqtadi alfawr wala taraakhi waaya maya waxa uu uga jeedaa alamru laa yaqtadi alfawr degdeg ma keeno bal huwa litarakhi yani waxa wey qofkii wakhtiguu doono ayuu samayn karaa qaacidadanna waa qaacida isku khilaafsan yihin usuuliyiintu hal اlamru اlmuطlaq yaqtadi alfawriya am altaraakhi yani wuxuu keenayaa fawr buu keenayaa amarkii mulaqa ahaa mise taraakhi buu keenaya waa qaacida isku khilaafsan yihin laakiin qowlka mualif halka inoogu sheegay waa qowl ay qabaan usuuliyiinta barh ka mid ah ay qabaan weeye waaya oo waxay u soo deliishadeen amarku inuusan fawr keenaynin adilo kala duwan bay usoo daliishadeen oo ay ka mid tahay amarkii wuxuu tusinaya un iijaad alficil ficilkii inala yimaado laakiin ma tusinay wax intaa ka badan yani fawrkii laga fahmaayo fawrkii laga fahmaayo siiqada ifcal haddaba waxa weyaan fawr ma keensanayo sidaasay leeyihin waaya haddaba qaacidada hore waa amarku sidoo kale takraar ma faaide celcelin ma faa'ideeya bimacnaa qofka haddii uu hal mar sameeyo wixii la faray halkaa marbu kaga dhacay wujuubkii oo ma faa'idaynaya marka takraar iyo celcelin ilaa inuu jiro mooyaane daliil tusanaya markaa takraarkii maalan waxaan na faray xajki inaan samayno xajka hal mar haddii aan samayno wujuubku naga dhacaya laakiin haddii uu jiro amarkii wax tusanaya in takraar looga jeedo oo lagu xidho shardi ama sabab lagu xidho de markastoo sababka alla helo waa lala imaanaya sida salaadaho kale maalan shanta salaadood sabab baa lagu xidhay oo sababku waa maxay awqaaddaas aqimi salaata liduluuki shams salaaddii ooga markii cabcida ay zuusha yani mar kastoo cabcida ay zuusho salaaddii duhur ooga waaya manaa salaadii duhur waa la tukanaya salaaddii casr saas oo kale salaadii maqrib yani salaaddii waxa lagu xidhay sabab baa lagu xidhay sababka markii la helo waa la tukanaya sidoo kale ilahi wuxuu yidhi faman shahida minkum shahra falyasum suumuu liruyati waafdiru ruyati nabg alay slam wuxuu hi yani bisha aragtideeda ku sooma yani mar kastoo bisha ramadaan la arko waa la soomaya haddaba soonkii waa mutakarir maxaa yeele sabab baa lagu xidhay haddaba haddii uusan jirin wax sabab ah oo lagu xidhay amarkii amarkii takraar ma faa'ideeyo celcelin ma faa'ideeyo hal mar ayuu qofkii kaga baxayaa cuhdadii wujuubka waaya wuxuu yidhi walam yufiid ma faa'iidaynayo amarkii fawran degdeg ma faaiideynayo bal ee taraakhi faideynayo waxaan masaladan waa masale khilaafi ah hadda khilaafkan ku sheegi labada qowl ee ku jira waxaa weye midna fawr buu faa'ideynaya baylehin culamada qaar mas qaar ka mid ah leeyihiin fawr ma faa'ideynaya taraakhi buu faa'ideynaya laakiin qowlka hadda kitaabkan mukhtasarka ah uu qabo waxaa weeye in mu'alifkiisa qabo shaaficiyada badankoodna ay qabaan in amarkii uusan faa'iideynayn fawr eh taraakhi uu faa'ideynaya litaraakhi miyah wlam yufid ma faaideynyo amarkii fawran degdeg walaa takraaran iyo celcelin ilam yirid hadduu soo aroorin maa yaqtadii wax keenaya atakraara celcelinti waxaa takraarka keenayan waxaan idhi waa haddii lagu xidho amarkii sabab lagu xidho ama shardi lagu xidho ilahi wuxuu idhi wain kuntum junuban faahharu hadda shardiga lagu xidho somaha janaabadii waxaa mar kasta oo aad janaabo qabtaan ka maydha macnaha wuxuu idhi wlmru amarkii bilficli ficilkii laisfaray almuhimi ee muhiimka ahaa almunxatimi ee laasimka amrun amar weeye bihi ficilkaa laisfaray biladii iyo kii yatiimuu ku dhammaystirmay bihi asagaba kalamri bisalaati salaada oo laisfaray amrun amar weeye laisfaray bilwuduui weysadii wa kulli shayin wax walbaoo yufradu loo farad yeelayo lisalaati salaadii halkan wuxuu ku tilmaamaya qaacid muhiim ah qaacide muhiim ah ayuu ku tilmaamaya waxa wey qaacidat maa laa yatimu mru ila bihi fahuwa mamuuru bihi ama maa laa yatimu اlwaajib ila bihi fahuwa waajibun qaacidad ahayd ayuu ku tilmaamaya wuxuu ku leeyahay almru biاlficli ficilkii oo laisfaro almuhim ee muhiimka almunxatim ee laazimka ah mru bihi waa amar laisfaraya ficilkaas wa biladii yatimu bihi iyo wixii uu ku dhammaystirmaya halkan uu mualifku leeyahy almru biاlficli اlmuhimi اlmunxatim waxaa laga qaadanayaa inuu ku khaas qaacidadan haddii waajib laisfaro waajibkaa laisfaray waxaa ka laazimaya in laisfaro wixii waajibka la'aanta una ku dhamaystirmayn haddaba aw almunxatim buu mugta waa laazimkii waa waajibka ah. laakiin waxaa meeshan u ka baxay manduubkii manduub haddii laisfaro wixii manduubka la'aantii una ku dhamaystirmaynin waa manduub ma sida waajibka haddii laisfaro oo amarkaa lisfaray waajibka uu yahay amrun bima laa yatimu اlwaajibu ila bih yani wixii waajibka la-aanta nu ku dhamaystirmayna waa laga faaidaysanaya marka qaacidan way ka caamsan suu mualifku u dhigay qaydka inuu ka daayay ayaa fiicnayd oo usa almuhim lmunxatim usan dhigin alamru bilficli amrun bihi wa bima laa yatimu alamru ila bihi inuu sidaa ayaa fiicnayd waaya haddaba qaacidadan qaacido ballaaran baa jirta oo soo isgelayso ah alwasaa'ilu laha axkaam almaqaasid wasaa'ishu waxaa ay leedahay axkaamta maqaasidda alwasaa'ilu laha axkaam almaqaasid wasaaishu waxay leedahay axkaamta maqaasidda bimacnaa haddaan si kale u dhigno waxaa weeye maa kaana wasiilatan ilaa waajibin fahuwa waajib wixii lagu gaadhay waajibka waa waajib maa kaana wasiilatan ilaa manduubin fahuwa manduub wixii sunna lagu gaadhayna waa manduub maa kaana wasiilatan ilaa mubaaxin fahuwa mubaax wixii mubax lagu gaarayana waa mubax ma kaana wasiilatan ilaa makruuhin fahuwa makruh ma kaana wasiilatan ilaa muxaramin fahuwa muxaram wahaakada shantii axkaam alkhamsa way soo iskaleeyaan aan qaacidadeen u soo noqonno maa laa yatimu lmamuuru ila bihi fahuwa mamuuru bih labaa soo iskelaysa maa laa yatimu lmamuuru ila bihi fahuwa mamuuru bih waxaa soo iskelaya laba qaacido oo ah qaacidada maa laa yatimu lwaajib ila bihi fahuwa waajib wixii waajibka la-aanta u dhamaystirmayn waa waajib iyo qaacidada kale ah maa laa yatimu lmanduubu ila bihi fahuwa manduub wixii manduubku uuna la'aanta ku dhammaystirmaynin waa manduub miaalkiis asagaba mualifka inoo sheegaba kalamri bisalaati amrun bilwudu wuxuu leeyahay salaaddii oo la isfaro waxa weeye faritaan la isfaray weysadii iyo shay kasta oo salaaddii loo waajibiyey bimacnaa alamru bisalaati amrun bilwudu salaada wayse la'aanteed ma dhamaystirmayso dahaaro la'aanteed ma dhamaystirmayso haddaba salaadii oo lalin faray waxay ka dhigan in weysadii in faray dahaarada in lalin faray cawrada la asturo in faray lakiin tan ishkaal baa ku imaanaya ishkaal ku weeye weysadana waa lalin faray soo lafteeda haddii weysada uusan amar khaas ku soo aroori lahayn ayaan sidaa lahayn laakiin weysada laftirkeeda waa lalin faray ayuha aladiina amanu ida qumtum ila الsalaa ida qumtum ila الsalaaةi faغsiluu wujuuhakum so ilahi ma dhihin fasiluu wujuuhakum weydiyakum ilaa aayat akhri laaya haddaba weysada waa lilin faray sida kale satrulcawra waa lilin faray istiqbaal alqibla waa lilin faray oo waxa weye amar gooniha kuso aror mustaqil ah haddaba mitaalka wanaagsan waa maxay waxaan leenahay weysadii waa faray soo maha qofka haddii uusan biyuhu ku weysta laakiin biyihii iibinayo lacag yihiin lacagtiinu haysto marka waajib ku tahay in hee weysadii iibsado marka waajibka ku ta gabagabaysan asagoo heli kara inuu biyihii sidoo kale qofkii waxaa la faray markuu eh, tukanayo inuu cawradiis asturo hadduusan haysan dhar uu cawrada ku asturto waa inuu soo iibsadaa waajibkay ku tahay inuu markaa iibsado dharkii cawradu ku asturi lahaa wahaakada amladaasaa ka sii wanaagsan amiladu mualifka noo sheegay manduubka maa laa yatimu lmanduub ila bihi fahuwa manduub maala cadayga waa la naray sooma cadayg waa la nafrayna cadayga salaada cinda kulli sala wa cinda kulli wuduu qofkii haddaba hadduusan caday haysanin cadaygana la iibinaya iibsigu muxuu noqonaya markaas sunu noqonaya qofkii inuu cadayga soo iibsada sunna noqonaysa maa laa yatimu lmanduub illa bihi fahuwa manduub cadayg marka inaad soo iibsato soo xasiliso sunna ayay noqonaysaa wahaakada wuxuu yidhi wاlأmru biاlficli ficilkii oo la isfaro almuhiim ee muhiimka ah almunxatim ee laasimka ahaa mrun amar weeye bihi waajibkaa laysfaray iyo wabiladii kii yatimu uu ku dhammaystirmaya waajibkaasi bihi asaga macnaha maa laa yatimu lwaajib ila bihi fahuwa waajib qaacidaasu tilmamay innagana waxaan idhi qaacidadu intaa way ka ballaarhanta oo waxa weye maa laa yatimu alma'muuru ila bihi fahuwa ma'muurun bih waaya kalamri bisalaati sida salaadii oo laysfaro amrun bilwuduui weysadii oo laysfaro weeye kulli shayin shay kasta oo yufradu loo waajibinayo lisalaati salaadii macnaha wuxuu ujeedaa sida satru alcawra iyo istiqbaal alqibla ila akhirih wa xayumaa halkii injiya haddii lala yimaado bilmatluubi wixii la dalbay yukhraj bihi waxaa laga baxaya matluubkaas can cuhdati alwujuubi xilkii waajibnimada ayaa laga baxayaa halkanna wuxuu ku tilmaamaya qaacidada ah ficl almamuuri bihi yaqtadi alijza yani qofkii haddii la yimaado wixii la faray waxay keenaysaa inuu ka baxo wujuubkii islamarkaana uu xilkii ka dhaco una gudana u asaxo yani qofkii haddii waajibku la yimaadi la faray wujuubkii uu ka dhacaya sidaa weeye hal mar hadduu la yimaado wixii la faray xilkiina wuu maala qofkan waxaa la faray salaaddii inuu tukado salaaddii faradka ahayd ayuu u dahaaro qaatay sidii ilaahay faray buu u tukaday xilkii salaaddu saasuu kaga dhacay inuu soo celiyo logama baahno inuu soo celiyo logama baahno qofkii biyihii buu waayey wuu gabagabaystay meel biyuhu ay ku yaryihiin dabeetana wuu tukaday sidaa ayay markaa yani salaaddii ay kaga inuu soo celiyo salaaddii markuu biyo helo waajib kuma aha sababtoo ah de wujuubkii yani wixii la faray wixii la faray uu la yimid waxaytumadaas mualifku wuxuu u keenay baan isleeyahay in beytkii uu ku toosiyo laakiin macno weyn ma samaynayso waxayuma injia wain jiia bilmaluubi intaasaa kaga filayd waxayuma halkii injiya haddii lala yimaado bilmaluubi wixii la dalbay macnaha ma'muur bihiga haddii lala yimaado wixii la isfaray yukhraj waa laga baxayaa bihi maluubkaas can cumdat lwujuubi xilkii waajibnimada laga baxaya baabu nahyi nahyi ayuu baab yahay wuxuu yihi tacriifuhu qeexitaankiisu waxa weeye istidcaau tarki tarkin ka tegitaan dalabkii weeye tegitaankaasoo qad wajaba waajibay bilqowli qowlna lagu dalbo minman qofna laga dalbo kaana ah duuna man alab qofkii dalbay mid ka hooseeya halka wuxuu kaga bilaabay waa in la dalbo ka tegitaan meeshu amarku ahaa in la dalbo ficil ayuu ka nagyahay tegitaan in la dalbo shay in laga tago ama ficil in laga tago qad wajaba qad wajaba markuu leeyahayna wuxuu ku khaas yeelay nahyiga markaa buu ku khaas yeelay oo wuxuu ka saaray markaa nahyiga inuu faa'iideynayo karaaha bilqawli qawlla in lagu dalbo qawl in lagu dalbo oo waxaa baxay ishaara haddii dalbo ama kitaaba saan soo tilmaamay miman kaana duuna man alabna wuxuu meesha ka saarayaa qofkan nahyiga la saaray inuu yahay qof ka hooseeyo naahigii waxaa kaa baxa hadday siman yihiin ama haddii uu ka sarreeyo maala markii aan leenahay rabbana laa tuaakhidna in nasiina aw ahطana laa tuaakhidna ilahay waa noo qabanin dembiga aniga in nasiina aw ahطana yani ma aha nahyi ma ah maadaama ilahi subxana watacaala inagu aan ka hooseyn ilahay naga sarreeyo sidoo kale haddaad saaxiibka dhahdo laa tafcal kada ama aad dhahdo maalan tadac alkitaab cala aawila waxaa samayn haddaad waxa weeye waa iltimaas ee aha nahyi ma aha waa inuu naahigu ka sarreeyo manhigi qofkii nahyigu ku dhacayo wuxuu yidhi tacriifuhu tacriifkiisu waxa weeye istidcaau tarkin ka tegitaan in la dalbo tegitaankaasoo qad wajaba waajibay bilqowli qowlla markaa marka istidcaau tarki qad wajaba markuu mualifku yidhi wuxuu meesha ka saaray baan idhi makruuhi oo wuxuu ku khaas yeelay nahyigii muxaramka laakiin sida saxiixa ah nahyigu qad yakuunu liltaxriim waqad yakuunu lilkaraaha saa darteed inuu qad wajaba ka saaro ayaa ficnaan lahayd oo istidcaau tarkin biاlqowl miman huwa duunahu inuu dhaho sida ayaa ficnayd oo qad wajaba meesha uu ka saaro waaya tacriifu tacriifkiisu waxaa weeye istidcaau tarkan ka tegitaan in la dalbo qad wajaba oo waajibay tarkigaasoo qad wajaba waajibay bilqowli qowl lagu dalbo minman qofna laga dalbo kaana ah duuna man alab qofkii dalbay midka hooseeya wa amrunaa amrirka annaga bishay shayga aan faray nahyun reebitaan weeye maanicun oo diidaya min diddihi lidkiisa walcagsu cagsigiina ayadan sidoo kale waaqicun mid dhacayo weeye wuxuu ku yidhi qaacidadii iyo halku ka tilmaamaya ahayd almru bishay nahyun can diddi wاlnahyu can ishay amrun bididdi qaacidadii buu tilmaamaya almru bishay nahyun can diddi walnahyu can ishay waxaa ka laazimaysa in shaygan lidkiisii layska reebo in shay layska reebana waxaa ka laazimaysa in laysfaro shaygaas waxyaabaha lidka ku ah mid ka mid ah maala markaan lena alamr bishay nahyu can diddihi haddii maalan laysfaro xarakaadka aad joojiso uskun baa lule xasil isdeji waxa wey amar bisukuun isla markaa nahyun ee can alxaraka dhaqaaqani laa yumkin alsukuun ila bitarki alxaraka soo maha haddaba alamru bisukuun xasilooyin la isfaray nahyun can he alxaraka kadalika ta cagsigeed annahyu can alxaraka amrun bisukuun alamru bilxaraka nahyun he can isukuun hadda kudhaho taxarak dhaqaaq hadda ku dhaho dhaqaaq nahyun can isukuun sukuunkii baa kaa reebay haddii aan ku dhaho laa tataxarak hadhaqdhaqaaqi maxaan ku faray sukuun ku faray waay haddaan ku dhaho laa taskun ha waxaan ku faray dadaqaaq baan ku faray wahaakada alamru bishayi nahyun can diddi wannahyu can shay amrun biaxadi addaadi alamru bishay nahyun can jamiici addaadi waxay dhahaan culammadu yani haddii shay lagu faro waxaa laga reebay lidadkiisa oo dhan waxyaabaa lidka oo dhan tusaale ahaan ilah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum fiatan fabtuu haddii aad yani koox gaaladii ka mid ah aad la kulantaan goobtii dagaalka ku sugnaadu ilah yidhi oo macnaha cararina ubut u fiirso waa amru biabaat soo maa in meeshii lagu sugnaado nahyun can jamiici addaadi abaat waxyaabaha lidka ku ah abaatko idil ayaa markaa laga dib loo gurto haddaysan istraatiijiyad dagaal aysan ahayn in la kala yaaco in la cararo in gaalada laisu dhiibo oo in dagaalka la joojiyo waxaasoo dhan buu ilahay naga reebay الثبات اثبتوا مرك إلهي الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده وكا والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده هذه الشيء lagaa reebana waxaa lagu faray mid ka ah, reebilidku ah mid ka mid ah. macnaha wey min jihat ilmacna maala ilahi wuxuu ya ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluuhum aladbaar haddii aad la kulantaan gaaladii dagaal aad kula kulantaan duburka u jeedinna macnaha u dhabarseedinoo caararina wey falaa tuwalluuhum nahi soo maaha nahigaas waxaan laga reebay inaan dubur jeedinoo gaaladii ka cararno marka waxay tahay amru bihe biaxad addaadi waxyaabii lid ku ahaa duurjeedintaas mid ka mid ah faray ah inaan gaaladii aan marka iska dhicinno oon iska caabino oon la dagaalanno oo aynan ka cararin waayahay haddaba qaacidadan waa qaacida muhiim ah amarka iyo nahyigu lidba isku yihiin laakiin marka lagu leeyahy alamr bishay nahyu can diddihi yani amar marki shay marka lagu faray lidkiisa ayaa lagaa reebay ama annahyu can shay amr bididdi waxa loga jeeda min jihad almacna xagga macnaha ee lafdiga amarku ma keenayo nahyiga ystalzimu annahy alamru bishay yastalzimu anahyi can diddi wanahyi can shay yastalzim almra biaxadi addaadih waaya xagga iltizaamka baa loga jeedaa wuxuu yii waamrunaa amarka annaga aan farayno bishay shaygii nahyun reebitaan weeye maanicun oo diidaya min diddihi lidkiisa walcaksu cagsigeena waaqicun wuu dhacaya ayadan sidoo kale wasiiqat اlmri siiqadii amarka allatii taasoo madad tagtay tridu way soo arooraysa wlqasdu minha iyadoo looga jeedo an yubaaxa in la banneeyo ma wujida wixii la helay kamaa sidai atad ay u timid siiqadaasi walqasdu minha iyadoo looga jeedo ataswiya simid in la simo laba shay kadaa saasoo kale hiya iyadu siiqadii litahdiidin waxay u timaadaa hanjabaad wa takwiinin iyo ahaysiin waaya wuxuu ku yidhi amarka ee soo dhaaftay siiqati ifcal ahayd marka qaarkood way soo aroortaa iyadoo ujeeddadu ay tahay alqasdu minha an yubaax yani alibaaxa looga jeedaa ibaaxatu ashay shayga in la banneeyo ayaa markaa looga oo marka loogamaba jeedaba he loogamaba jeedaba wujuub loogama jeeda iyo nadbi toona waaya mithaalkiisu waa maxay waan horey uan soo sheegnay waidaa xalaltum waidaa xalaltum fastaaduu kan horey soo sheegnay sidoo kale siiqadii amarka way timaadaa buui iyadoo looga jeedo taswiya in shaygii he la simo yani laba shay la simo miaalkiisu waxaa weeyaan isbiruu aw laa tasbiruu ilahay wuxuu ku yidhi gaaladii naarta ku jirtay fasbiruu adkaysta aw laa tasbiru ama adkaysanina sawaun calaykum waa isku yimid yani sabirkiina iyo sabirla'aantiin waa isku mar haddaad naarta ku jirtaan haddaad adkaystaan naarta oo adkaysataan iyo haddaydan adkaysanin oo cabaadaan oo qaylidaan waa naarta ku jirtaan walciyaadu bilah marka almr huna lلtaswiya faصbiruu taswiya loga jeeda waaya tahdiid bay siiqada amarku mar qaarkood faa'iidaysaa hanjabaad iyo cagajuglayn miaalkiisa waxaa weeye qowlka ilahi wuhi faman shaءa falyu'min waman shaءa falyakfur qofkii doonana iimaan hala yimaado qofkii doonana hee kufri hala yimaado marka falyumin iyo falyakfur marku ilahi leeyahay inuu isbabardhigayo oo ilaahay madoor gelinaya ma aha iimaankii kufriga ee waxaa looga jeeda qofkii waxaa weeye ilahay ka cabsanaya iimaanka la yimaado qofkii ilahan ka cabsanayna kufriga la yimaado wuxuu ka helu leeyahay marka waa nooc waciid ah qofkii markaa ilahay ka cabsanayna ilahay cadhadiisa diyaaru ah iyo cadaabkiisa de wuxuu ka hela asagaa iskale waxay la matay markii aad kari weydo oo kale aad ku leedahay bal wakaasee caasi bal wakaase amarkaiyo khilaaf waxaad ka heshaad leedahay marka waa nooc yar cagajuglayn ah iyo xadiiska nebigu yuri alayh slat slam idaa lam eh? ida lam tastaxi fasnac maa shita dad xishoonayn waxa doonta samee amarkan fasnac maa shita ma aha in qofkii leey waxaa doonta samee oo loo banaynay wax kas xataa xaaraanta loo banaynay waa hanjabaad waciid weeyaan haddii aadan xishoonin bal waxaa doonta samee oo wixii aad ka hesho caaqibada aad kala koonto ayaad arki doonta waaya siiqada amarka sidaasoo kale waxay faa'iidaysaa takwiin ahaysiin ahaysiin bay faaidaysaa wax yani ilahi subxaana watacaala amr takwiini awaamirta ilaahay kowniga ah ilahi subxaana wataala kownkan uu ku maamulayo waxa weyaan dhammaan waxay faidaynayaan takwiin miaalkiis waxa weeye qowlka ilahi wuhi inama amruhu ida araada shayئan an yaquula lahu kun fayakuun ilahay amarkiisu waxa wey haddii uu doono inuu shay abuuro ama shay u ahaysiiyo inuu ku dhaho ahaw shayguu ahaanaya marka ilahi subxaana watacaala shay kastoo ahaw dhaho u ahaanaya miaalkiisu kunuu qiradatan khaasi'iin ilahi wuxuu ku yihi qoladii reer bani israa'iil ee caasiday ee amarkiisa diiday ahaada daanyeero kunuu qiradatan fa kadalik sidii bay noqdeen kunuu amarkan marka ma aha amar ayaga la siinayo ee waa la bedelaya waa la masakhaya kunuu sidaa noqda la bedelaya suurad daanyeer laga dhigaya waa amar takwiin marka dib abuurid ayaga dib loo abuuraya oo suuro kale loo yeelaya wuxuu idhi wasiiqat mri siiqadii amarka alatii taasoo mada tarid way soo arooraysa walqasdu minha iyadoo looga jeedo an yubaaxa in la baneeyo maa wujida wixii la helay kamaa sida atad ay timaaday siiqadii amarku walqasdu minha iyadoo looga jeedo taswiya simid kadaa saasoo kale hiya iyadu siiqadii amarku litahdiidin hanjabaad ayay faa'iidaysaa wa takwiinin iyo ahaysiin wallahu tacala aclam wsal allah wslam